ammaanadii qofkii wax lagu ammaaneysanayay ereyga markaa alwadiica laba macnoba waa loo isticmaalaayo dhigidda shaygii qof kale agtiisa la dhigaya ama loo dhiibanayo ficilka noocaasa wadiica waa la yidhaahdaa oo awdaca baa markaa laga keenay idaacan marka idaaciibuu la micno noqonaya dhigashadii udhiibidii shaygii la dhiibayey laftiisana waa loo isticmaalaayoo wadiicad waxa loo isticmaalaa shaygii qof kale lagu ammaanay marka shaygiina wuu noqonayaa fal ficilkan aad samaynaysa markaad qofkii udhiibashadiina wuu noqonaya labadiiba wuu noqonayaa sharci ahaan de waa caqdi ka dhexeeya laba qof oo keensanaya in mid ahaanin kii kale alaabtiisii uu xafido uu ilaaliyo waxaa markaa ay u baahan tahay arkaan baa de meesha imanaysa muudic oo qofkii alaabta ka kale u dhiibanayaya iyo muudac kii loo dhiibanayay wadiicna waa la yidhaahdaa iyo alwadiica oo ah shaygii qofka loo dhiibanay iyo siiqadii wuxuu musanifku ka hadli doonaa muudica iyo muudica shuruuddooda uu ka hadli doonaa wadiicada iyada shuruud u sheegi maayo ama markas ruknigaa ka sheekeyn maayo siiqada lafteedana wax badan ka oran maayo <coughs> wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala laa yasixu liidaacu udhiibashadu ama ku ammaanaysigu kama asaxo ilaa min jaa-izi tasaruf qof tasarufka loo ogolaa mooyaane inda jaa-izi tasaruf cidda uu udhiibanayaana ay tahay id markaa isaguna jaa-isu tasaruf marka wadiicadu wakaaladii sibay uga mid taha waa wakaalatun fi lxifdi waa qofkii u dirsatay inuu alaabtii ku ilaaliyo unde wixii maarata ilaali ilan dirsashadu waxyaala fara badan bay gelaysa markaad ilaalintii qofkan u dirsatad i ilaali tiraahdo ayuu wuxuu noqonayaa wixii wadiicay noqonaysaa saas daraaddeed qaarkood waabaa kuwa ilaa waa wakaalatun fi lxifdi ama tawkiilun fi lxifdi qofkii ood u dirsanayso inuu wixii kuu ilaaliyo haddaba muudica ama qofkan wadeecada qofka kale u dhiibanaya waxaa loo shardiyaa jawaazu tasaruf dee qof inuu yahay tasarufi kara oo mutlaqu tasaruf ah kan loo dhiibanayo loo dhiibtaha ahna isagana jawaazu tasaruf iyaa loo shardiya xaqiiqa ahaan de waxa weeye waaba nooc wakaalada wayna markaa sidii wakiilka iyo iyo maaratay iyo muwakalkaba wakiilka iyo muwakilkaba loogu shardinayay inay sida ahaadaan ayaa halkana ay sidii kale tahay waliba waa nooc tabaruca baa laleeyahayo inuu markaa kan loo dhiibanaya de ahlu litabaruc uu yahay iyaa markaa iyaduna meeshii imanaysa wadiicadu qur-aanka way ku sugan tahay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha amaanaadku waa wadaa'icdii wixii laysu dhiibtay waxaa kale oo uu ilahay yihi falyuaddi aladii itumina amaanatahu kii la aaminay amaanadiisii ha marka waa mustaxab waa wax tabarucaho arrin fiican wey qofku inuu yeelo oo uu ka aqbalo qofkii alaabta ilaali waa haddii uu naftiisa ku kalsoon yahay oo aanu ka shakisanan inuu xadgudub la imanayo haddaba ukaalay muudici waxaynu nihi qofkan wax dhiibayaa waa inuu yahay jaa-isu tasaruf haddaanu ahayn ka waran ilma yar haddii wax kuu dhiibto fain awdaca sabiyun maalan qof aan qaangaadhin hadduu xoole u dhiibto qof kale oo u qaangaadhay badi daminahu lmuudacu ka loo dhiibtay damaan baa lagu yeelanayaa oo caqdigani caqdi wadiico oo asaxay ma aha wa wadiica waxa weeyaan waa idaacun faasid waa caqdi wadiico oo faasida oo ma asixi maxaa yeelay ilmo yar baa kuu dhiibay oo ku yihi iyahay haye un baa tiri adna caqdi wadi caqdi wadiica halkaa adiga waxaa lagaa soo qaadayaa uun mutacaddi qof xadgudub u qaaday xoola aanu lahayn cidina aanay u dhiiban ila ilmahan yar iyo haydiisu macno male markaa nin xoolo aan cidi u dhiiban oo aan cidi u idmin iska qaaday oo kalun baad noqonaysaa saas daraaddeed daamin baad noqonaysaa walow caqdigan wadiicadu sidiisa aanu damaan keensan jirin halkan wuu keensanaya la odhan maayo sawtii qaacidadu ahayd xukmu fasid اlcuquudi ka saxiixiha fi damaan oo caqdiga faasidka iyo caqdigii saxiixaha unbuu raacaya addukaasi damaan keensan jira u keensan kana keensan maayo lakin de shardi baa ku xidhnaa intaku min rashiidi wa kaصaxiixi fasid اlcuquudi damaanuha in taku min rashiidi aragtay saasay marka ahayd damaanuhu in yaku min rashiidi a kasii fiican tahayba damaanuhu in yaku min rashiidi yani damaankiisu wuxuu la mid yahay xaggii صaxiixa kaصaxiixi fasid اlcuquudi damaanu ay damaanu fasid اlcuquudi kaصaxiix ka damaani اlcaqdi الصaxiix oo caqdigii saxiixa hadduu damaan keensado faasidkiisu wuu keensan caqdigii saxiixa haddaanu damaan keensan faasidkiisu keensan maayo laakiin waa goorma waa int iyo kumid rashiid waa haddii dad ahal u ah caqdigan inay galaan ay arrintan galeen ama haddii aanay sidaa ahayn oo mid ahal iyo mid aan ahal ahayn ay isu dhiibeen oo kale imika halkan oo kale wuxuu noqonayaa markaa damaan baa ka laazimaya kii markaa ahalka u ahaa ee ka qaaday cid aan ahal u ahayn dee gacantiisu markaa waayadu cudwaan unbaa laga soo qaaday gacan gacan xadgudub siduu haddaba ku badbaadaya ninkaasi ka qaaday alaabtii hadda dabcan halkan mid baa laga soo reebi haddaad ilmo yaroo wax baaba'sanaya aragto ood ka qaada adigoo doonaya inaad u ilaaliso ama aan laga xadin oo aan laga dhicin xaaladda noocaasa de caqdu wadiica maaha waxani caqdulwadiica maahee laakiin waa xoola qof muslim leeyoo dayacmayayoo aad ixtisaabaan xisba la yidhaahdaa xisbadu waa inuu qofku dar ilaahay wixii u sameeyo qof markaa dar ilaahay wixii u qabanaya iyaa tahayoo adiga markaa wax damaana lagu weydiin maayo laakiin hadduu ku yihi wax dayacana aanad uga baqan ihay intuu kun ad waayahay tiri waa markaa markaa caqdigii uu faasidka noqonayo haddaba walaa yabra ku beri noqon maayo oo damaankii ka badbaadi maayo ilaa bitasliimi inuu isaga dhiibo mooyaane ila anaadiri fi amrihi qofkii ka mas-uulka ahaa ilmahan arrinkiisa caqdigii iidaaceed ilmihii waaad saad maarata ihay uu kiilaad waa yahay tini waa faasid baynu nidhi damaan baana ka dhalanayo waxaas hadduu si alla u baaba- adaa lagu weydiinayaa lagu odhanayaa soo magdhow maxaad ku badbaadi ma ilmihiisa kaga celiso origa qaado waxaagan may ku badbaadi maysid waayo u dhiibidda aad isaga u dhiibaysaa iyaduna waa laqwi oo kaa qaadidan uu kaa qaaday waa waxbala-aan sidii marka horeba u dhiibidda uu kuu dhiibay ay waxbala-aan u ahay ayay inaad imika adigu u dhiibtaana waxbala-aan u tahay markaa qof dayacay baad haddana noqonaysa hadaad isagii ku celiso qof dayacay iyaad noqonaysa waa inaad markaa maxay samayso cidii ka mas-uulka ahay aad markaa ku wareejisa bay noqon wuxuu ihi wain awdaca sabiyan maalan tii kale cagsi waa markaa wadiici ama muudacii imikana hadii aanu ahl ahayn wain awdaca qof hadduu u dhiibto sabiyan ilma aan qaangaadhin maalan ayuu adduun u dhiibtayuu ku amaanaystay haye de wadiicadaasi waa wadiica faasida ma asixin damaan maka mak ma ka laazimayaa may fatalifa cindahu bitafriiin hadii markaa uu wixii ku baabo ilmihii agtiisa oo bitafriiin waliba gaabis isaga uu sameeyey halkaasuu banaankiiba iska dhigayba markaasuu iskaga tegey aw ayri tafriiin ama ad maaratay mabuu samaynin gaboodfal muu samayne waabuu ilaalinaya wuu ku dadaalaya si allu wixii u baabaay laba jeeraba lam yadmanhu wax magdhowa la weydiin maayo xataa aduu banaanka kaga cararay waxba la weydiin maayo waayo waxaa lagu le adigaa xoolahaaga dayacay isagu muu dayay isagu waa ilmo yar adigaa dayacay xoolahaaga qofka mudayaca waxaan dayacay waa adiga isaga waxba la weydiin maayo maxaa isagu laysa ahlan liliidaac bitaali lam yajib aleyhi lxifdu ilaalin inuu xoolahaagan kuu ilaaliya kumabay waajibinba lagumaba aqba looguma laha inuu ku ilaaliyo adaa iska dayacay xoolihii taasi waa markii wixii isagu aanu baabi'in isagu ilaalintii uu ka tegey ama isagoo ilaalinayaba wixii baaba wa waa in atlaf haddiise isagii u baabi'iyey ka war cuntaabaad u dhiibato iisihay baad ku tiri waayahay buu iska cun wixii u dhamiyey daminahu wuu magdhabayaa buu yihi oo inuu magdhabo iyaa halkan waajibaysa maxaa magdhabay de miyaad cun tiri adu inuu cuno umaad fasixin de eeg inuu kuu ilaaliyo kuma lihid xaq uguma lihid inuu kuu ilaaliyo laakiin dee adiguna cun kumaad odhaninoo umaad fasixin marka wuxuu iska noqonaya haddii u maalan gurigaaga intuu iska soo galo raashin yaalla iska cuno de magdhow baa lagu leeya ilmaha yar tanna waa la waqiila waxaa la yidhi mayaane laa yadmanu ilmaha waxba la weydiin maayo sababtu waa maxay de adaa u dhiibay u dhiibidana aada u dhiibtay ayaa nooc salidaadoo adigiibaa ku saliday bal marka kol haddaad ku saliday waxba weydiin maysid lakin waxaa leeyahay kol haddaanad cun odhanin maya laakiin haddaad ka iibiso waa cagsiga ay leeyihi haddaad ka iibiso od cuntadii ka iibso iibkii ma ansaxaya soo ma waa ilmo yara ilmo yar iibiyeen inagii soo marnay waad ka iibisay kadibna wuu cunay waxba kuma lihin lacagtiisuna waa celis lacag kama qaadan kartid adigaana k waxaad uga iibisay inuu cunade markaa tasliid baa meeshii yaallo adigaaba ku saliday raashinkan markaad ka iibinaysa waxaad uga iibinaysa inuu cuna sooma dee wuu cunade wixi aad ufasaxday buu yaala wax alla waxaad ku leedahay ma jirto lacagna kuma lihid ka qaadayna waa celis isaga u celimaysa weliyo amrigiisa iyaanad u celinaysaa markaa labada baab isaga kaa qaldami markaa qoladan laa yadmanuhu li xaggaasay mudaynaa aggii bayci oo kale laakin waaa leeyahay baycad de waaad inuu qofkani wixiisii oo kale uu noqdo isagu markaasuu doona ka yeelo <coughs> iya ugu wareejisay laakiin halkan inuu adiga ku hayo iyaad ugu wareejisay inuu isagu isticmaalo umaad ogolaanin labadaas halkaas kala duwan waman qabila lwadiicata qofkii aqbala buu yihi wadiicadii lazima xifduhaa waxaa ku waajiba inuu xifdiyo fi <coughs> halkii lagu ilaalin jiray iyadoo kale axkaamtii buu noo galay saynu sheegnay arkaanta afarta ahayd wadiica iyo muudica unbuu musanifku shuruuddoodii ka hadlay iyagana halkaasuu kaga baxay siiqadii halkan waa ka ishaaray waman qabila qofka aqbala oo qabuulkii u sheegaya markaa siiqay u baahan tahay wadiicadii siiqada ay u baahan tahay iijaab iyo qabuul bay noqon laakin iijaabkiiyo qabuulkooda waa sidii wakaaladoo kale ilan waxaani waa nooc wakaalo ah marka wakaalada maxaa loo baahnaa iijaabku muxuu noqonay qawl buu noqonay qabuulkuna qawl ama ficil buu noqonay wa cala taraakiibu ah waa sidii oo kale marka ijaabkeed iyo qabuulkeedu waa sidii oo kale waxaa la doonayaa markaa iijaabkii lafdi keensada ii hay ii xafi ii sii qabo iyo wixii lamidka ahaa la micnaha ahaa ee sidaa ahaa waa lagama maarmaan qabuulkiina <coughs> wuxuu iska noqon karaa ficil buu iska noqon karaa haddaba markii saasi ay dhacdo oo iijaabkii iyo qabuulkii ay dhacaan qofkii aqbalay wadiicada axkaam baa ka ratibmaysa axkaamta xukunka koobaad waa lusuum lxifdi fii xirzi lmithli alaabtan oo kale waa in aad ku ilaaliso iyadoo kale wixii ilaalo u ahaa dahab haddii lagu dhiibay halkii dahabka lagu ridi jiray waa inaad ku riddo kaba haddii lagu dhibayna dee halkii kabaha la dhigi jiray baa kugu filan kitaab haddii lagu dhiibay halkii kitaab la dhigi jiray waa inaad dhigto taasaa markaa waajibaysa ka xukunka koobaad de waxa weeye waa xirzu lmithli inaad ku xifdid wujuub lxifdi fi xirzi lmithli waxaanoo kale wixii ilaalo u lagu ilaalin jiray in aad markaa ku ilaaliso maxaa yeelay de waa qadiyadii caqdiga wey qadiyadii caqdiga wey waa itimaanka iyo amaanaysigu macnihii uu keensanayay weeyaan wixii aad lagugu amaanay dadka wadada iska dhigta aad tirahde waa amaanadii hadhow tol maxaa dhacay marka lagu yidhahdana de anigu amaanadii meel fiican baan dhig halkaasaan dhigay dee lagaa yeeli maayo qof dayacay baad noqonaysaa magdhowgeediina waa lagugu yeelanaya siday noo iman doonto haddaba markii uu qofku sidaas loogu dhiibo xukunkaa waynu sheegno waa waxa weeyaan waa wujuub lxifdi xukun labaad bay leedahayoo yaduhu yadu amaana qofkan gacantiisu wadiica ee alaabta loo dhiibtay waa gacan ammaane gacan damaan maaha magdhow lama weydiiyo asal ahaan waa sidaa wixii si alla ugu yimaado alaabtii iyo xadgudubkii meel kale kaga yimaada isagoo isagu gaabis samaynin waxba laga weydiin maayo loo qabsan maayo wey oo gacantiisu waa gacan ammaano xukunkaa waxyaalaha ka ratibmaya waxyaalaha ka ratibmaya waa maxay haddii gaabis xaggaaga uu ka yimaadiyo wax lamid a damaan baa iman kara damaanku muxuu ku iman karaa wuxuu ku iman karaa bitafriiطin aw tacaddin inaad gaabis iyo gaboodfal samaysay iyo inaad xadgudub samaysay waa labadaas waxa u kala noqonayaan labadiiba markaa qaabab iyo suwar kala kalale tafriidkii ama gaabiskii suwartiisa waxaa ka mid ah almukhaalafa almukhaalafa limuqtadaa alcaqdi caadatan aw lishardi almuudic mukhaalafadii waxay noqon kartaa in aad khilaaftay caqdigani wixii uu curfi ahaan keensanayey oo muxuu keensanaya de imika inagan idhi markii uu aqbalo waxaa laazim ah xifduha fi xirzi lmithli xirsulmithligii maxaa lagu garanayaa dee waa caadadii dahabku meel buu leeyahay meel bay dharku meel buu alaab kasta oo lagu dhiibo wax meel baa laysla yaqaanaa in lagu ilaaliyo oo wixii ka sokeeyaa u dayacaad noqonayo haddaba hadaad khilaafto sidii caadadu ahayd ood meeshii waxaani u lahaa meel ka hooseysa aada geyso dee gaabis baa yaalla meeshaas dahab baa dhiibayo markaasaa meeshii kabaha la dhigayey masaajidkii baa soo gasho halkii kabaha la dhigayay baad raacisay kabahaagiina halkan ad dhigtay isagiina halkaasaad iska garab dhigtay dee meeshii dahabka lagu ilaalinayay ba halkaas mase ka liidata waa meel ka liidata markaa gaabis baa yaalla markaa mukhaalif waatay m waxaad ku dhacday mukhaalafa limuqtada alcaqdi curfan curfi ahaan wixii ukeensanay waxaa kaloo mukhaalafadii ay noqon kartaa mukhaalafa lishari lmuudic qofkan kuu dhiibtay wixii uu shardistay inaad khilafto inuu ku yidhi maalan hadduu ku ihahdo alaabta meel heblaaye iigu rid oo isagii uu meel gaarahoo u cayinto ood markaa meel ka sokayso caada ahaan iyo curf ahaanba aad waafaqdid sidii caadadu ahayd laakiin meeshii isagu uu magacowday meel ka sokaysa hadday tahay de iyadana mukhaalafaad ku dhacday limuqtada lafdihi wa sharihi shardigiisu wixii uu keensanayay yaad khilaaftay haddaba tii tusaalayaan iyo waxyaala lagaa siinaya wuxuu yihi fain qaala hadduu yidhaahdo muudicu laa tuqfil calayhaa quflayni alaabta halka ii dhigo shandada laba quful ha ku xidhin aw laa tarqud calayha ama wuxuu ku yidhi ha ku dul seexan fa khaalafa fii daalika arrintii wuu khilaafayoo laba quful buu ku xidhay boorsadii ama wixii la yidhi ha ku dul seexan iyo ku dul seexday eeg markaa ha ku dul seexan maaha kusaaxashadaadaa burburinaysa maaha hadii isaga kusaaxashadiisu waxaan ay burburinayso dee waabaynu arkaynaayo de waa tacadi iyo xadgudubba in ha ku dul saaxan la yihahdo looma baahnaba laakiin waa nin isle haddii uu dusha kaga seexdo waa intaasoo lays yidhahdaa waxaani waa wax qaaliya oo ninkuu aamini waaye meelka marka wa wax adagoo iska kaa xajinaya oo matala waaba dee sanduuq bir ah markaa ha ku dul seexan dad ku dul seexato tuugti waxaa laga yaabaa inay moodaan meeshan wax halisi inuu ku jiro waad ku dul seexatay marka markaa seexashadaadu mid waxay jijibinaysa maaha ama labadii quful baad ku xidhay sidii uu isagu ku yidhi waad khilaaftay mukhaalafadaasi ma tahay mukhaalafadii aynu sheegaynay ee damaanka keenaysay mise ma aha laba weji baa ku sugan wejiga muctamadkii wuxuu leeyahay lam yadman meeshaa damaan ka waajibi maayo oo sow nagii nidhi mukhaalafa lishardi lmuudic waxay keentaa damaan haye waxaa laleeyahy maanta halkan de isagu haba ku yidhahda laba qufulaa ku xidhine waxan aad samaysa adiga ilaalin baa lagaa doonaya ilaalintii oo sii xeel dheer wey markaa khayr uun baad soo kordhisay wax mushkilada oo aad soo kordhisay markaa wa magdhowga laga hadlaya waa maxay hadii tuugti intay timaad ay xaddo wey wixii hadday tuugi xaddo ma lagugu leeyahay adiga muctamadku wuxuu leyahay waba laguguma le waayo markaad laba quful ku xidhay de waabad adkaysa waad sii adkaysa markaa haddaad quful qora ku xidhay lahayd in la xadi lahaa ayuunbay u badan tahay markana aad ku dul seexatay de waabad sii marka jaqaf jaqafta iyo shanqadhooda de waaba inaad dareento weeyaano waaba waa layska kaa ilaalinaya wuu idin dareeya waaba lays odhanaya laakiin hadday hadana dhacday inta wixii lasoo gurgurtay adigiina aad waxba dareemi weyday oo laxaday de haddaad garab seexan lahayd ila ninkani wuxuu kaa kudul seexay macnahedu waa garab seexo markaad seexanayso haddaad ag seexan lahaydna waa kasii xumaan lahayd marka waxaa la leeyahay adigu ficilkaagani mukhaalafaba ha noqdee waa mukhaalafatun lam yatarattab calayha atalaf telefku miduu ka ratibmay ma aha sababna u ahay wa qiila yadman qiilkaasi wuxu waa la damaani maxaa yeelay ninkani mukhaalafadiisani waxaa ka ratibmay tele oo siduu uga ratibmay laba quful markii lagu xidhay tuugtii meeshaasi meel markaa ay indhahoodu aada usoo fiirsanayaan bay noqotay bili markaad shaygii agtaadii u aamini wayaad ku dul seexatay tuugtii waad iyagana kusoo hogaamisay meeshii iyay leeyihiin laakiin de sida caadigaa ah markaynu eegno tuugu wax laba quful ku xidhan yahy wa hal quful ku xidhan yahay wuxuu u degdegayaa wixii hal quful ku xidhan yahay wax lagu dul hurdoba iyo wax la dhinac hurdo wuxuu usoo degdegi og yahay wixii aan markaa lagu dul hurdini dee la dhinac jiifo kaasuu markaa uu kusoo dhiiran og yahay wain qaala lahu hadduu ku yidhaahdo ixfad fi hada alxirzi aniga halkan xirzi waa wii de ilaaladii wii markaa khasnadiiy wii lamidka ahaa khasnadan aniga alaabteyda igu rid buy fa naqalahu ninkii markaa lagu loo dhiibtay wuxuu u raray ilaa maa duunahu khasnadii khasnad ka hooseysa oo ka taya liidata ayuu ku riday dee damina damaanaya maxaa meesha yaalla mukhaalafa lishari almuudic muudica shardigiisi ood khilaaftayoo aad markaa halkii uu isagu istaagay meel ka hooseysa aad geysay wa in nahaahu hadduu u diiday can inaqli canhu inuu ka raro marka halkaa hore waxaad fahantay marka la yihi uun halkan iigu halkanuun iigu xafid hadduu mid lamidahoo kale khasnadii khasnad lamida hadduu ku rido dhib ma laha oo loo dii maaratay haddii hadhow la hado damaan la weydiin maayo laakiin hadduu ku yihi wainahaahu hadduu u diiday can inaqli canhu inuu ka raro fanaqalahu deetana u raray ilaa milihi mid lamid ah damina uu magdhabi waqiila laa yadman magdhabi maayana waa layihi hadduu meel ho meel ka hooseysa meeshii la shardiyay geeyo hadal mala taasi kii la shardiyey mid lamid ah hadduu ku rida ka waran waxaynu eegaynaa ninkii kuu dhiibtay ma wuxuu ku yihi uun kan iigu rid khasnadan iigu rid mise wuxuu ku yihi khasnadaa iigu rid tu kalena ha u rarin meel kalena ha u dhaqaajinin hadduu halkaa aniga taa iigu rid uunku yidhi oo tii tu lamid ah aad ku riday oo la xado waxba lagu weydiin maayo sababta waa maxay dee ninku markuu kan iigu ridku lahaa caadad iyo curfi waxay keensanaysaa in khasnadu ay cajab gelisay siday markaa u adag tahay u ilaashan tahay marka tii tu lamidaun hadaad igu riday de wax gaabisa ama gaboodfalo oo aad samaysay meeshaa ma yaalo laakiin hadduu ku yidhi halkaa iigu rido ha ka saarin ha ka rarin kadibna aad adigii ka rartay xadgudub baad samaysay oo rar aan lagu ogolayn guurin aan lagu ogolayn baad alaabtii meesheedii ka guurisood meel kale u guurisay waana la xaday xadidaana dee guurintaadii jabinta nahyigiisii ahayd iyay ka ratibantay waxaa laleeyahy markaa waad magdhabaysa kanla lama magdhabayo wuxuu eegayaa uun qadar un baa la kulmay buu leeyahy khasadu khasadii horun la mid tahay meesha qadar un baa dhace waxba ninka nahyigiisu halkan ku tacalluqi maayo buu leeyahay waa laba xirsiyo isku mid ah caadad iyo curfiguna wuxuu keensanayaa labadaa isku midka ah in aanu markaa isagu midna diideen kii markaa alaabta lahaa in khaafa alayhi halaaka haddii haddaba markii la yidhi ha ka rarin meeshaa hadduu uga cabsaday halaag oo maalan dee dab iyo waxbaaba soo kacay markaasuu uga cabsaday in gurigiisana ay soo gaadho khasnadin iyo waa khasnadiina meesha kama qaadi kara maalan inuu alaabtii markaa ka saaro iyuu u baahday i alhalaaka fi lxirsi hirsigi inuu ku dhex ayuu baqay fanaqalahu markaasuu raray lam yadman magdhow laguma le oo maxaa loogu yeelan waayey kan nahyigii khilaafay de waxaa loogu yeela nahyiganba waxay sababtiisu ahayd uun ninkan ilan qofna alaabtiisu inay baaba'do ma ogole e kollay wuxuu u dan lahaa uun hadii laga saara dhib baa soo gaari doonta dee iminkana waxaad ogtahay tahay kaga tagto inay dhibaatadii soo gaarayso oo markaa saaridiibaa maanta ilaala ilaaladii u dhow markaa waad saaraysaayo waxba markaa hadhow haddii si allah ay wax ugu yimaadaan waxba lagaa weydiin maayo fain lam yanqul haduu yidhaahdo war waa ku yidhi waxba ha ka rarin wuxuu ku dhacayaabaha ku dhacee halkeedaa iskaga daa xataa talifa ilaa dabkii soo gaadho meeshii isla oloshay oo wixii halkii ku baaba damina wuu magdhabi hadhow hadduu ku doodo sawdigii adigu yidhi ha rarin de waxaa lagu leeyay war de xaaladda caadigaa ah, un baylan laga hadlayey caadad iyo curfigu waxay keensanayaan qofna inaanu u socon xoolihiisi inay baaba-aane de kol haddii ay uu dab yimid waxa lagugu lahaayo caadada iyo curfigu uu keensanayay inaad wixii ka qaaddo haddaad qaadi karayso markaa magdhowii waa lagugu yeelanayaayo tafriid baa yimid tafriidkaasina maanta waa mukhaalafa limuqtada alcaada muqtada lafdigii ahe caadadii iyo curfigu sida ay keensanaysay iyaad khilaaftay wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay idaa nahaahu can inaqli lam yadman may kol haddii ninkani uu yidhi ha rarin oo isaguna hadalkiisii uu fuliyay waxba lagu yeelan maayo oo lnahu mumtailu liqowli ninkaa amarkiisiibuu fulinaya marka waba la weydiin maayo qiilkaasile laakin de waxaanu leenahay ninkan hadalkiisa waxaa lagu lagu fasirayaa curfiga iyo caadadu sida ay keensanayaan wain qaala hadduu haddaba yidhaahdo laa tanqul ha rarin wain khifta calayhi lhalaag haddaad xataa inuu halaagsamo uga baqayso hadday xataa meeshu isla holacayso adigu ha taabanna halkeedaa u fakaafa wuu baay alaabtiibuu u baay fanaqala markaasuu udan u dayn kari waayo wuu ka rabay lam yadman buu yihi magdhow laguma le hadduu hadhow yani si kale ay u baaba'do si alla u baaba'do waxba la weydiin maayo oo maxaa loo weydiin waaye dee waxaa loo weydiin waaye hadduu ka tegi lahaa kollayba way baaba'aysa sidanaaba u dhaweyd xifdigii u dhaweyd markaa wax de waxa weeye wt wadkiisii uu galay inuu ahaa unbaa meeshan kacade ninkani wuu ilaaliyey uune waxba umuu geysan marka waxba la weydiin maayo laodhan maayo nahyigii baad khilaaftay waa wax baabi'i la yiliyo uu baabi'in waayey waxba laga weydiin maayo nusadeedu halkan markaa waqiila yadmanu bay qoraysaa laakiin kitaabka kamid maaha nusakdiisa makhtuudka ahna kuma qorna muctamadkiina waa sidaa sheekhu uu inoo qoray wain qaala hadduu yidhaahdo irbihaa ama urbuthaa waxaad ku xidhaa fii kumika kumkaaga kumka talo maxayn af soomaaliya odhanayn dharkan gacmaha le gacanta gacantanaa kum la yidhaahdo gacantan kum baa la yidhahdo ya inagu markaa maxayn odhanaa gacan baynu odhanaa sooma laakin dee gacant gacantii way inoo soo socota gacan iyo kum baa la kala sheegi marka wuxuu yihi shaarkaaga ama khamiiskaaga gacantiisa ku xidh halkaa ku xidh markaa kumka waagii hore de jeeb jeeb ahaan oo kalea loo isticmaali jiray iminka waad aragteen dharkan soodaanta oo kale de waa dhar aad u gacantiisu aad bay u ballaaranta markaa qeyb soo laabmaysaa la sameyn jiro sidii jeebka oo kale oo hataa la sheegay marka qaarkood kitaabadoo kale hataa inay kuga ridan jireen marka haddaba hadduu yidhi inta halkaa ku rido ku xidh fa amsakahaa fii yadihi halkii kumuu oo kumuu xidhine gacantuu ku haystay alaabtii loo dhiibe la yidhaha halkaa ku rid deetana dee way halaagsantay way luntay ama waa la dhacay fa fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yadman magdhow baa lagu leeyay maxaa yeelay gacantu way ka hooseysaa kuxidhidda halkan lagu xidhayaa ka fiican markaa meel keliya tuugey wathani qawlka labaad wuxuu leey laa yadman meymag dhawi maayo waayo kubkani dee dareenba ma lehe isaga si sahlan baaba looga furan karaa laakiin gacantii dareen bay leedahayoo iyadaa ka fiican kubkii iyadaa ka fiican waqiila ariiqo kale waxay leedahay ariiqa waa qawleynkaa uu sheekhu sheegay oo isagu dariiqadaasu markaa uu sheekhu ictimaaday wa qiila waxaa kaloo ariiqo labaade ydmanu qawla waaxida qawl waaxid weeyaan meesha laba masalo laba qawl maahe waa magdhabayaa ninkan oo kumka ayaa ka fiican mar walba gacanta bay qoladaasini muctamadku waa ariiqa saddexaad oo dhexdhexaysanaysa intan unbaa laisku yar celcelinaya marka qowl waaxidaa laga dhigayaa laakiin waa la kala qaadaya xaaladaha la kala qaaday waxaynu eegeynaa matuug baa ka faramaroojiyey mise meel uu kaga kacay buu garan waayo iyo meel ay kaga daadatay haddii meel uu kaga kacay ama meel uu maaragtay uu dhigay uu garan waayo wuu magdhabayaa maxaa yeeley hadduu ku xidi lahaa dee meel kagamuu kaceen ila wixii way kula soconaysaa lakin wixii markuu gacantaada ku jiro dee waad ku shaqeynaysaa inaad halka yar saartaa laga yaabaado aad haddana shaqayo hawl iska gasho ood ka dhaqaadood ka tagto haddii laakiin tuug uu ka qaaday waxaa la yidhi gacanta ayaa ka adag meesha inta de se lagu qabsadaa gacantii laga furan karaa moogtahay laakiin gacantaadan de waxay ubaahan tahay hawl bay ubaahan tahay in markaa la kala furfuro iyadii laga soo saaro marka waxaa la yidhi hadduu tuuq qaadayna oo ninka xoog lagaga faramaroojiyey oo qasbi lagaga qaaday damaan laguma laha haddii laakiin uu meel kaga kacay ama uu seexday oo de isagii hurdo laga lagala baxay wax lamida markaa wuu magdhabayaa hadday ka dhacday isagii hurda wain qaala hadduu yidhaa hadduu yidhaahdo ixfadhaa waxaad ku ridaa fii jaybika jeebkaaga fajacalahaa fii kumihi markaasuu kumkii ku riday daminoo magdhabaya jeebka waagii hore de gudaha ay ku samaysan jireen dhinacyadana waa kitaabada qaarkood way qorayaan iyada lafteed lagu samaysan jiray markaa jeebkii xaggan ahaa iyo kii halkan aha ku doonaba ha noqdee jeebka ku rid haddii la yidhi oonu jeebkii ku ridina uu gacantii marada ku riday wuu magdhabaya wixii ka yimaada haddii adhowto alaabta saa ama aayan inta laga furto lagala baxo wuu magdhabaya maxaa yeelay jaybku mar walba wuu ka fiican yahay dee gacanta halaalaada wain qaala haddii uu yihi ixfadhaa fii kumika kumka ku rid halkan usheegay fajacalahaa fii jaybihi markaasuu jeebka gashaday lam yadman magdhabi maayo sababtu waa maxay dee meeshii loo sheegay meel ka fiican ayuu ku rido markaa waxba lagu yeelan maayo markaa waa tusaalayaal lagu siinayo si ha dhowtoole de waxyaalo badan baa kusoo mari doona halka saasaan idhi anigu dukaanka dhig baan idhi isuguna guriga ugeey guriga gee baan idhi dukaanka ugeey hadhowta hore sidanaad halkan baad uqiyaas qaadanaysa dukaankii iyo gurigii un baad isu eegeysa labada keebaa halis keebaa si fiican deetana waxaad eegi ma kan la magacaabee loo shardiyay baa fiicnaa mise kan kalaa fiican deetana haddii markaa kii fiicnaa loo magacaabo u kii kala geeyey dee magdhow waa ka waajibi hadday cagsigaa noqotana saas oo kale markaa tusaalayaal baa lagu siiyey waaqicoodii waktigoodii ahaa imikana adigu tusaalayaasha waaqicaaga iyo waktigaaga ah iyaad ku dabaqanaysa waaya arrin kale wain araada safar hadduu safar doono walam yajid saaxibaha ninkii alaabta lahaana aanu hayn oo ninkii maqan yahay ninkii oo maqan alaabta kuu dhiibtay oo safar ku maqan iyaad adigiina inaad safarta u baahatay nuskadaydu walaa wakiilahu bay qoraysaa lakin kitaabka kamid mid maahe waa un laakiin de sharaxay ka mid tahay cid isagii ka wakiila ood ku wareejisana ma haysid xaaladaa iyadaa wuxuu yihi sallamahaa ila alxaakim qaadigaad isaga dhiibaysaa maxkamadaad geynaysaayo qaadigaad u sheegaysaa waad leedahay alaab ammaana abaan hayaa ninkii lahaana wuu maqan yahay waxaan doonaya inaad igala wareegtaan anuna safar baan gelay imika malaha dee shaqadaba kuma darsadaan oo shaqooyinkooda inay kamid tahayba qudaada uma haystaan laakiin waa shaqadooday ka mid tahay ilan dadka iyagaa ka mas-uulay dowladdu iyadaa dadkii ka mas-uula marka alaabahoodi iyo maalkoodi iyo waxoodiina iyadaa ka mas marka kol haddaanad isagii hay cid u wakiilahoo alaabta uga mas-uulana aanad haynin de dowladdii baa uga mas-uul oo ka war hadduu aabihii joogo aabihii mar haddaan uwakiilanin aabihii uma dhiibeysid hadduu inankiisii joogo kol haddaanu wakiilan uma dhiibeysid walaalkii waxaasoo dhan uma dhiibeysid waxaasoo dhan dad udhiibto waad tacadi baad samaysay adgudub baad samaysay alaabtii waad ku xadgudubtay wixii ka yimaadana ka mas-uul baata anigu aabbaha baan kuugu dhiibeye ma xageen geyn lahaa inaad tiraad sax maaha maxkamadaad geynaysa fain lam yakun haddaanu xaakin jirin ama dee xaakim aamini aanu jirin waxaa la yihi alxaakim hayr lamiin wujuuduhu kalcadam haddaanu aamin ahayn xaakimka laftiisu iyo qaadigu haddaanu mid aamina ahayn waa la-aan baa la yidhi isaga laftiisu waxba la-aan unbuu ka dhigany meel aan xaakim joogin unbuu ka dhigay kol hadaanu aamin ahayn oo isagiiba looga baqayo inuu baaba'sado markaasoo kale haddaba maxaad samayn fa ilaa amiinin ay falyusallimha ha u dhiiba wadiicadii ilaa amiinin qof lagu kalsoon yahay qofkaa lagu kalsoon yahay aabihiibuu noqon karaa inankiisiibuu noqon karaa yani qofkan alaabta lahaa inankiisii ama aabihii ama walaalkii ama adeerkii ama qof kaloo ajnabiya qof uun lagu kalsoon yahay maarata kalsooni lagu qabo ayaa markaa kuu fura inaad u dhiibto fain sallama hadduu u dhiibo ilaa amiinin qof lagu kalsoon yahay maca wujuudi alxaakim xaakim aaminii joogo aanu xaakimkiin geynin damina uu magdhabaya maxaa yeelay tartiibtani waajib weey mustaxab ma aha waqiila laa yadmanu maya magdhabi maayana waa la yiriyo e, tartiibtu yani iska mustaxab bay noqonaysaa waajib noqon mayso muctamadku markaa waa inay tartiibtu waajib tahay oo qofkii aanu awood ulahayn inuu cid u dhiibo aan ahayn xaakimka iyadoo xaakim aamini uu meeshii joogo maxaa yeelay liana lilxaakimi wilaaya wilaaye ayuu leeyahay cala annaasi wa amwaalihim wilaaya caama ayuu leeyahay laakiin dadkan kaleed ku wareejinaysa dee wilaaye ma laha wain dafana marka halkaa waxaad ka fahamtay wadiicadii sideedaba laguma ogola inaad cid kale usii dhiigta de haddaan xaaje iyo maarata xaaladaha gaarkaa aanay ahayn inaad cid kale isaga dhiibto lagu ogolaan maayo waxay noqonaysaa nooc tacaddi xadgudub bay noqonaysaa wa in dafana hadduu aaso markanuu safrayey alaabtii buu aasay fii daarin guri buu hoostii ku aasay wa aclama bihi dafnigaa iyo aasitaankaana wuxuu ogeysiiyey amiinan qof lagu kalsoon yahay oo yaskunu daara aaggaa degan ama daarta gurigaba degan lam yadman damaani maayo alaa aahiri اmadhabi madhabka daahirkiisu iyo naska maarata imaamka daahirkeedu sida uu yahay waqiila waxaa la yihi yadmanu maya wuu damaanina waa la yihi ninkaasi wuu aasay alaabtii ninkaa aaminka ahna wuu ogeysiiyo wuu u sheegay haddaba xaaladda noocaasa damaan miyaa lagu yeelanaya may wax damaano lagu yeelan maayo ayaa daahirulmadhabka uu leeyahay sababtuna waxa weeye dee ninkani u dadaalay qofkan aaminka ahna waa ka u sheegay waana dabcan xaaladda laga hadlaya waa xaalad aanu xaakimkii jirin xaakimkii jirta xaakimku wareejinaya waa xaalad aanu xaakimkii jirin haddaba mar haday sidaa tahay meeshana meel markaa ilaashan ay tahay dee arrin fiican buu sameeyey ogeysiiskan uu bixiyo ninkan ogeysiiyeyna wuxuu ku noqonayaa qof aan alaabtii dayicin hadduu laakiin cid u sheegi waayo uu intuu aase iska tago nin dayacay buu noqonaya maxaa yeele isagu inuu safarkii ku dhintaa laga yaaba hadhowt olaya dadkii u sheegaya in alaabtii halkan ku aasanta marka haddii uu cid ogeysiiyey taasuu ku badbaaday buu leya daahirulmadhab oo sidii u dhiibay oo kale buu noqonay kan isaguna m ma damaanayo de wuxuu le ninkan waxba umuu dhiibane buu u sheegay waxaana laga doonaya haddaanu xaakimkii haynin inuu cid aamina u dhiibo iminkana cid umuu dhiibana wuu aasun alaabta marka ogeysiiskan aanay ka dhigaynin sidii idaaca oo kale muctamadku wuxuu leeyahay aliclaamu kaliidaac dafnigii marka maarata ogeysiiyo waa sidiiyo qofkii aaminkaa alaabtii u dhiibay oo kale ogeysiiskaasaa ku filan kan kalena wuxuu leeya ninkaasi nin wax loo dhiibtay ma aha haddii maanta wa lagu ogeysiyo halkaa waxba igu aas daxo laguma dhiibin markaa iminka ninkani nin wax loo dhiibay ma aha saasuu leeyahay laakiin waxaan lenahay udhiibidda de danta laga lahaa waa inaan wixii dayacmin ogeysiiskuna maqsuudkii iyo ujeeddadii iyo dantii dee wuu ku filayo wuu fulinayaa waaya waxaa kale oo markaa asbaabtii tafriidka ka mida ama gaabisnim maarata gaboodfalka in shaygii waxyaalihii baabi'inayay aada ka difaaci weyn ama shaqooyinkii uu u baahnaa aada u qaban weydo waxay ku leeyihin dharka qaarkood maryaha qaarkood baa haddii ay meel iskaga jiraan oo la isticmaali waayo xumaanayo maryaha suufka ah iyaba yidhaahdo nacam marka haddii haddaba qofkii uu u isticmaali waayo waxaan wixii u baahnaa hadduu u samayn waayo dharkii xidhashada u baahnaa marmar in la yar xidho hadduu u baahan yahay inuu yar xidhaa la doonay gaarigii oo kale lagu dhiibay hadduu baahi marmarna yar istaaro haddii aad markaa sidii yeeli weydo waxaad waxaad markaa waxa weeye dafculmutlifaat baa la yihahda waxyaalaha baabiinaya in laga difaaco waxyaalaha xumaynaya marka haddii dafculmutlifaadka cadamu dafci mutlifaat waxyaalihii mutlifaadka ahaa ee baabiinaya haddaad ka difaaci weydo iyaduna saas oo kale ayay noqonaysaayo xaaladaa iyada damaankii waa lagu yeelanayaa haddaba wuxuu hi wain awdacahu hadduu u dhiibto bahiimatan neef xoolaa ah, falam yaclifha uu calaf cawsba siin waayey xataa maatat ilaa ay geeriyootay damina wuu magdhabi ama damin ahaa daabadii wuu magdhabaya waa maxay de gaajadii baa inaad ka difaacdo lagaa doonaya neefka laguu dhiibay gaajadii iyo haraadkii inaad ka difaacdo yaa lagaa rabaa haddii markaa tii lagaa waayo oo aad xerada u neefkii iskaga hayso uu halkaa ku baktiyo dee neefkaa adigaa dilay magdhowgiisa iyo markaa damaankiisana waa lagu yeelanaya wain qaala hadduu laakiin yidhaahdo kii u dhiibanayay laa taclifa waxba ha siinin xerada ha jirto waxbana ha siin buuli falam yaclifa deetana waxba muu siinin xataa maatat ilaa ay sidii ku dhimato lam yadman damaani maayo waqiila yadmanu mee uu damaanina waa la yihi waa maaragtay khilaaf caanahoo had iyo jeer ku jira qofku haddii uu xoolahayga baabi'i ku yidhaa ama anigaba idil uu ku yidhaa iyo wixii lamidka ah oo aad amarkiisii fuliso magdhow ma lagugu leey mise laguguma lahaa khilaafkani inta badan meelahaa wuu galaa hadduu ku yidhaahdo wax dembiya samee oo markaa ama xoolihiisii ku baaba'ayaan ama isagiiba naftiisii ku tegayso gacaniga goobuu ku yidhi si xaq daraa waad ka goysay miyaa wax lagugu leeyay khilaafkan oo kalea ku jira had i jeerna muctamedku waa kol haddii adigu amar aada u haysatay oo idan iyo maaragtay wax lagu idmay uu ahaa waxba laguguma leh markaa neefkii u ku yidhi waxbaha war maxaad waxaad tihi dee xeradayba neefka dee neefku waxbuu u baahan yahay maxaa siinaya war adigu haygu jirun bu wabaa siinin waxbahaasi halkaa iigu jiri dabcan inaad ka yeesho waad ku dambaabaysaa oo neefkii inaad xerada uun ku hayso waad ku dambaabaysaa laakiin haddiiba ay dhacday neefkiina sidii ku dhintay adiga miyaa wax lagugu leeyo ninkani hadhow tolo inuu ku qabsado ku ihahdo neefkii baad iga dishay ee isii magdhowgiisi miyuu xaq kugu leey waa maya waayo isagaa dilku yidhi kolkuu ku yihi waxba ha waa nin dilku yihi wey marka waa dambaabtay xaggii ilaahay subxaana wa tacaala oo ilahay waa ku qabsanaya inaad saa samayso laakiin isagii magdhow kuma weydiin karo waqiila yadmanu qiilkani marka wuxu leya kol haddii wixii dembi yahay oo inaad ka yeesho aanay ahayn <coughs> haddii aad ka yeeshay magdhow baa lagu leeyay buu leeyahay lakin qiilkaasi daciif wey wain alaabtii loo dhiibtay hadduu isaguna u dhiibo cinda hayrihi qof kale hadduu usii dhiibo min gayri safarin isagoo safraynin safar ku kalifay inuu cid kale u dhiiba iyadoo aanay jirin walaa daruuratin arin culus oo ku kaliftay inuu ammaanadii qof kale ku wareejiyaana iyadoo aanay jirin hadduu qof kale uun iskaga wareejiyey de waa xadgudubo waa tacadigi suwartii tacadigaynu ku jirnaa imika marka damina wuu magdhabaya alaabtii aan kuu dhiibtaan ku yihi iyahay moobilka habaan kuu dhiibto waan yar tago waan soo weysaysanay markaasaad adigiina mid kale usii dhiibtay hebel baa lehe usii hay baate bahalkii waa laxada moobilkii magdhow baa ka waajibaya maxaa yeelay anigu adigaan kuu dhiibtay cid kale u dhiibna kumaan odhan safar iyo daruuro keensanaysayna may jirin hadday daruuro keensanaysaa jirta waa halkeeda oo meeshii de maaragtay waxa weeyaan qofkii adigii haddii xanuunba kugu yimaado dayo xaalad markaa adagoo khasab ay noqoto in qof kale uu kaa qaado de xaaladaasoo kale waad wareejin karta ama geeri baabad isaga baqatayba sakaraadkii baaba ku qabtay markaa de waad odhanaysaa alaabtaa hebel baa le uhay hebelow baad odhanaysa oo udhe ugee marka markay saasoo kale noqoto daruura meeshii taala xaalada iyadaa magdhow lagugu yeelan maayo waayahay haddaba yaa magdhabaya markan mobilkii adigu waa adigan qofkan u dhiibtay isagiina waa kan mid kale usii dhiibay kii kalena waa tan laga xaday mobilkii waa la magdhabayaabaynu nidhi yaa magdhabaya keed qabsanaysa ma kii aad u dhiibtay baad qabsanaysaa mise kii uu usii dhiibay wuxuu yihi walahu xaqlihii waxa u furan an yudamina alawala kii hore inuu yidhaahdo magdhowgiisii baan kaa raba waaniya iyo kan labaad ee loo dhiban xoolahayga anigu miyaan ku yidhi qaad isi adeer mobilkayga ama isi ama qiimihiisii halkaa ii dhig labada kuu doonuu qabsanaya fa in damana thaaniya kan labaad hadduu ka qaato magdhowgii rajaca cala alawali isaguna kii hore ayuu qabsanayaa ayuu odhanayaa wixii aad ii dhiibtay ee inad ii sheegin inuu ammaano kugu ahaa waa la ii qabsadayoo magdhow baa iga qaaday soo bixi magdhowgii ilan anigu qof la aamino ma anigu wadeec wadiica ahaanumaan kaaga qaaday aadna iimaad sheegin imikaba imikaba la soco haddii lagu sheego la war mobilkan hebel baa ii dhiibay usii hay hebel baa ii dhiibay usii hay haddii lagu ihaaho isku qaadi waxaad tidahdaa miyuu kuu ogolaaday in adi u dhiibto mise adigu buu kuu dhiibtay hadduu ku yidhaahdo wuu ii ogolaadayoo waxa weeye waa fasax baan u haystaa waad ka qaadi karta hadhow wixii yimaadana haddii magdhow lagaa qaado adna kanaad qabsani ood kula noqoni laakiin haddaad waayahe keenun iska tidhi waad ogeyd waxaan inuu ammaano yahay ammaanadiina waad iska qaadata fasaxaadna laguma sheegin de adiga laftaadu markaa mutacadid noqonaysaa haasib oo kale ad noqonaysaayo cidna ku noqon maysi haddii adiga lg maarata alqaraaru calayka markaa qaraarku ama kama dambaystu haddii kan dambe uu arrinta ogaa isaga ayaa kama dambaystiya oo hataa ka hore hadduu magdhabo dhabo isagu kula noqonaya haddii aanu kan dambe waxba ogeyn oo waxaanu kan ammaano ku yahayba aanu ogeyn oo sidaa un uu ku qaaday oo xoolo isagu leeyu usii haynayun u qabayna alqaraaru cala alawal ka hore ayaa kama dambaysta noqonaya oo magdhawa kama dambaystii isaga ayuu dul saaran yahay tacadigii suwartiisii buu ku jiraa wuxuu yihi in khalaa alwadiicata alaabtii loo dhiibay hadduu ku daro bimaalin lahu xoolo isagu uu leeyahay oo laa yatamayazu aan ka soocmaynin uu magdhabay boqol dollar baa lagu dhibo iyahay lagu yidhi shan boqol oo dollarood jaybadan ku haysay aad bartanka u gelisay lamana kala garanayo wixii wixiiba intaad isku wada dartay ayuunbaad jaybadda ku ridatay ninkani boqol buu kuu dhiibtay boqolkiisii oo sidiisii uu doonaya boqol dollar unma doonayo ninkani boqol buu kuu dhiibtay boqolka laftiisii baa lagaa doonaya dee boqolka laftiisii saad u garan ilan waa adigan iswada dhexgeliye wixii hadhow toole haddii tuugba intay ku hesho ay afar boqol kaala baxdo oo boqolkan shanaad ilaahay ka indhasaabo ma kiisii ma kuwa la qaatay buu ku jiraa mise mir kan soo haday wey maad kala garanaysa ma kala garanaysid kan soo haday inuu kiisii yahay iyo iyo inuu kuwaagii ka soo saw maa marka waa xadgudub baa la yidhi xoolihii laguu dhiibtay wax aanay ka soocmayn inaad ku dhex darto waa xadgudub haddaan lagu fasixin marka xaaladdaa iyada dee magdhow baa lagu leeyay boqolkaa dollar haddii xataa shantaba tuugtu ay kaa xoog kaaga qaado ninkaa boqolkiisi waa inaad keento waayo xoolahaagii baad ku dhex dartay bishaklin laa yatamayaz iyo wixii aan kala soocmaynin markaa ninkaa boqolkiisi waa dayacda iska hubiibikaba la soco hadhow tooleyntooda axkaamta dayacdood waxba maaragtay aad isku dhex qasto hadhow toole markaa ummadda xoolahooda ha duudsiin markaa kolba haddii ay sidaa u dhacda waxay noqonaysaa ammaanadii mid aad dayacday bay noqonaysa kol adaad xoolaha ku dhex dartay wiiina aani kala soomi lakin hadii la kala garanayo oo ninkan boqolkiisu calaamad leeyahay boqolkii shan dollar hadduu calaamad leeyahay ood markaa ku dhex darta lacagtaadii de hadhow calaamaddii un baa la eegaya oo wixii waa caadi wey taas weli tacadigii baa lagu jiraaye wuxuu yihi waa in istacmalahaa hadduu isticmaaloba ammaanadii gaari baan kuu dhiibtay oo gurigaagaan baarkinka gurigaagaan soo dhigtay furihiina waan kuu dhiibay safar baan gelayaay gaadhigu ha iisii yaalla baan kuula waayahay baa tiri gaadhigiiba intaad kaxaysatay baad alaaba kusoo raratay maalmaha qaar maalma ama maaratay hawl baad u yar baahatay markaasaad xuf waad kaxaysatayba gaadhiga waad isticmaasha haye damina kolba haddaad isticmaashay waxaa la waxa weeye wiii waxaad ku xadgudubtay bu noqona baa meeshii yaallo oo magdhowgiisa waa lagu leeya haddaad xataa soo celisay isagoo caafimaad qaba oon wax ceebe qabin oo habeenkii tuugi u soo dhacdo oy furfurtaan magdhowgiisa waa lagu leey mar haddaad adigu xadgudub samaysay ama soo celi ama ha soo celin oo yaani ama gurigaagi kusoo el baarkinkii soo celi ama ha soo celinin ilaa inta ninkii lahaa uu kaala wareegayo damaankii waa ku saarayn tanaaba sii darana wuxuu yidhi aw akhrajaha min alxirsi mabuu isticmaaline meeshii ay ku ilaashanayd iyuunbuu ka soo bixiyey liyantafica biha lacag baaba lagu dhiibay shan boqoloo doolaroo waxaa lagu yihi halkaa khasnada intasaa loo xidhay khasnada ha iigu jirto waayahay baa tiro dalaq baad ku siisa ama jeebkaba iigu hay baa lagu suuqa markaad marayso baad istirwaniyo alaabaad ubaanta inaad sii iibsato lacag nimika ma hays lacagti waati guriga kaa taalay inta yaree ammaanada ah ee jeebka ku jirta iska sii isticmaal isaga shan boqol meed hadhow siin doontaa ebaat jeebkiibaad sidaa uga soo saartay kolba haddaad ka soo saartay ama isticmaal ama ha isticmaalin xadgudub baad samaysay haddii xataa aad shaydaanka iska naartoo jeebkii dib ugu celiso ood halkeedii haddana ku ekayso ama aad khasnadiiba ku celiso damaankii dhakadaadunbuu saaran yahay wixii si alla ugu dhaca xataa adigaa ka mas-uul waayo waxaad ku xadgudubtay weeyaan kolba haddii aad fal samaysay ficil ujeeddadiisu xadgudub ahayd waad soo saartay ujeeddaduna waxay ahayd isticmaal imika de dadku taa mag yaqaanaanoo lacagta haddii lagu dhiyo waxay moodayaan iska isticmaali karto hadhowto ataada ka siinayso sax maaha lacagta masaajidada oo kale imika talkan kusoo dhacaysa mabel kusoo dhacaysa waxaa laga yaaba qofku inuu iskaga adeegto hadhowna masaajidka waanu magdhabayaa yidhaaho wax banaan maaha waa arrin aan banaaneyn oo sax ahayn waxan sidiisii waa inaad u ilaaliso ma isticmaali karti wa in tutaa kasii culus buu sheegaya laakiin iyada laynaga fududayn doono wain nawaa haddii uu niyeysto uun imsaakaha inuu hayo linafsihi naftiisa inuu u hayo oo isticmaal baa niyada kaga soo dhacdayoo jeebadda wadegan ku haystee suuqa tagoo ku soo adeego laakiin jeebkii kamuu soo saaray ficil buu samay waa loo dhiibay markii loo dhiibay ammaan ahaan buu u guddoomay ammaano ahaan buu jeebka ugu ritay intaa kadib baa waxaa ku soo dhacday jeebkaa kuugu jirtee daa suuqaad kaga soo yar adeegan isagana ha dhowaad magdhabi marka imsaagu waa in halkii ay ku jirtay lagu daayo iyadoo ujeeddaduna ay tahay isticmaal marka laakiin waa waa niyad dib ka timid markii aad qofka ka guddoomaysay haddii niyadu ay ahayd ah, adood iska isticmaalaya ka qaad hadday ahayd markaa dee qaasibaaba tahayo markaa muudacba ma tiide nin markaa xaqdarro xoola ku qaadanayaaba tahay kol haddii niya ninkan iyahay buu kuleeyahay adna niyada waxaa kaaga jirta waxbaa kugu yar taagnaaye aada iskaga furfurtid markaa iyada mutacaddi baa tahayoo bilowga horeba mama tihidba eh, muudac ma tihida kaasibaad xukunki axkaamtii kaasibka iyaad maarata kugu sugnaanaysa laakiin markii hore hadii niyada ahayd u ilaali alaabtii meesheedii ku jirta aada niyeysay inay halkaa ku jirto si aad u isticmaasho marka waa istidaama saasuu imsaakan markaa ula jeeda inaad halkeedii kusii dayso si aad u isticmaasho niyadaasaa kugu soo dhacday niyadaasi magdhow ma waajibinaysaa lam yadman buu yihi may magdhow waajibin mayso waqiila yadmanu maya way waajibinaysaana waa layidhi istidaamadan iyo maarata haysashadani niyada xumi ay soo dhex gashay niyadaa xumi magdhow ma keenaysaa mutamadku wuxuu leeya ma sida rajaxani waxay idhahday may magdhow keeni mayso maxaa yeelay fal ayaad niyo keliyihii dee maarata waxma tarayse fal mar haddaanu la imanin ficil aanu samaynin waxba laga weydiin maayo oo mujaradulham hamigaa uu ku hamiyey uun xumaanta kol haddii aanu xumaantii samaynin afcaal xumaantii maaragtay waxa weeyaan hawlgalaho uu ka hawlgalin aanay jirin sida inuu soo qaadiyo wixii lamidka ahaayoo kale waxba markaa laga weydiin maayo waman hama bisayiatin falam yacmalhaa kutibat xasanab hadduu dar ilahay uga tago xasanaa bay noqonaysaa haddii uu markaa iskaga tagay uunna dee xasano iyo sayi u noqon mayso oo waxa weeye in allaha tajawuz an ummati ma xadaat bihi anfusuhaa maa lam taclam haddii aanad wixii xadiisu nafsigee naftaadu ku sheekaysatay haddaanad fal u bedelin waxba lagaa weydiin maayo wain aalabahu bihaa tacadigii suwartiisii baa weli lagu jira tacadigii imta suurad baad uhaysaa suwar dhawra inuu iidaac samay cid kale inuu udhiibay iyadoo aan loo fasixin soo arki maysi waa taadi tacadigii waxaa lamida iyaduna suwar inuu ku ku daro xoolihii xoolo kale inuu ku daro waa tacadi inuu isticmaalo waa tacadi inuu soo bixiyo si uu u isticmaalo waa tacadi waxaa kaloo tacadia wain aalabahu biha haddii qofkii lahaa uu yidhahdo alaabtii isi fa manacahaa uu diido ama uu meermeeriyo cudurdaa min gayri cudrin cudurdaar la-aan berri igu soo noqo buu yidhi maanta kuma dhiibi karaya baan iska hawlaysana hawl alla hawlhayaano ma jirto waa xadgudub iyaduna oo damina halkaa wixii laga bilaabo qaasimuu isu bedelayaayo nin xoog wax ku haystu isu bedelayaa markaa damaan baa kawa diinta maaragtay u meermeerinaya alaab alaabta ay wax gaadhaan isagaa ka mas-uula waaya wuxuu yihi wamataa tacadaa fiiha markii haddaba tacadi uu sameeyo xadgudub markii uu ku sameeyo suwarta aynu soo sheegnay wada tacadiya iyo wixii lamida mid kamida markuu ku dhaco uma taraka tacadiya haddana tacadigii uu iskaga tago gaarigii uu isticmaalay o haddana halkiisii kusoo celiyey ama lacagtii intuu soo bixiyey haddana halkeedii ku celiyey hadduu sidaa sameeyo lam yabra' min adamaan ha magdhowgii halkaa kaga dhammaan maayo wax kastoo intaa kadib soo gaara isaga ka mas-uula wey maxaa yeelay dee damaankii wuu sugnaaday wax markaa ridaana ma dhicin fain axdaa lahu fain axdaa lahu istimaanan haddii loo cusboonaysiiyo ammaanaysi ammaanaysi cusub haddii la ammaanaysto beria markaasuu beri noqonayaa calaa daahiri اlmadhabi madhabka sidiisa daahirka cibaarada naska imaamka laga fahmayo wa waqiila waxaa la yihi laa yabraw may beri noqon maayo xataa yaruddaha ilaa uu ku celiyo alaa ilaa saaxibihaa ilaa uu celiyo ciddii lahayd markaasuubuu beri noqonay marka waa maxay wixii markaan aad tacadiga samaysay ee deetana uu madmuun noqday damaan ka waajibay inaad halkiisii ku celiso kaga badbaadi maysi haddaad qofkii lahaa u celiso khalaastee damaankii kaa dhacayo wixii dambe soo gaara dee adigu beri baad ka tahay hatta haddii ammaano cusub dib dib lagugu soo celiyo dee waa xukun cusub iyo ammaano cusub iyo wadiico cusub wey taasi hadal male haddii laakiin aanad ninkii ku wareejinin alaabtii ee uu ku yidhahdo war alaabtii ka waroo tirada kaala iga qaado oo uu deetana ku hay ku yidhaahdo ii waan kugu ammaanaystay ii hay ka soo baxay mar dambe war ammaano ahaan iigu hay buu ku yidhi kelmadaa dambe ammaan ahaan iigu hayda istamantuka calayhaadaas ayaa ku anfacaysa oo kaa ridaysa damaankii hore xadgudubkaagii aada samaysay tabicadiisii iyo muxuu ahaaye damaankii uu keensaday taasaa kaa ridaysa markaa kadib wixii aad haddana samayso ayuunbaa lagugu qaadi laakiin wixii hore lagugu qaadi maayo saasaa muctamadku uu yahay qolaale taasi kuma filla oo dee hadal keliyii damaankii kaa ridi maaye waa in ammaano cusub ay isu bedesho intood ninkii ku wareejiso uu dib kuugu soo wareejiyo iyay qoladaasi leedahay wuxuu yihi walilmuudici walmuudaci fasku lwadiicati mataa shaa xukun kaluu inoo sheegaya axkaamtii wadiicada ahoo caqdigan wadiicadu waa caqdi jaa-is waa caqdi wakaale markaa markay doonaan bay dee burin karaan labada kii doonaa burinaya kii loo dhiibtana waa kara alaabtaada iga qaado kan kalena waxu ohan karaa alabtayda isi labada mid markuu doono ayuu caqdigii wadiicada uu markaa ka baxayaa fain maata axaduhuma midkood hadduu dhinto aw junna ama waasha aw umiya caleyhi ama miyir doorsoomo infasakhat ilwadiicatu wadiicadii way fasakmaysaa sidii wakaaladoo kale wain qaala lmuudicu nacam wain qaala lmuudacuna kii loo dhiibtay hadduu yidhaahdo radadtu calayka alwadiicata markaa intana khilaafkii hadday iskhilaafaan ayuu markaa halkan uu markaa masaail ka ishaaray wain qaala lmuudacu kii loo dhiibtay baa wuxuu yidhi radadtu calayka wadi awaanigii kuu soo celiyey markaasuu isna yidhi goormaad ii soo celisay imaad soo celin waa la isqabsaday haye yaa dhaaranaya ma kale lama soo celin baa dhaaranaya mise kale waa la soo celiyey maxaynu nihi wadiica gacantiisu keliya waxaan loo hayay waxa dhaaranaya kii la aaminay sida wakaalada baynu kusoo marnay hadaba fal qawlu qawluhu waxa dhaaranaya oo marka maca yamiinihi waxaa la dhaarinayaa oo qowlkiisa la qaadan hadduu dhaarto kii la aaminay alaabta loo dhiibtay ila qof la aaminay oo aaminabuu ahaa kol hadduu aamin ahaayo uu ku yidhi waan kugu soo celiyey waxaagii anigii kuu celiyey adaa marka horeba aaminay baa lagu leeya da imankana dhaarsa taasi waa taa waa tii wakaalada aynu kusoo marnay oo kale wain qaala hadduu sa yidhaahdo amartani waxaad ifartay bidafci ilaa zayd dee waa adigii sayid iisoo diray ee sayid iigu soo dhiibay alaabta igu yidhi ana sayidkii baan usoo dhiibay fa qaala zaydun sayidkii sayidkii sayidkii la sheegayay baa wuxuuba yidhi lam yadfac ilayy aniga waba dhiibin soomaalidu kaalay ku cadday bay ka odhanayaan sooma ku caddeeda ma soconayso waxay moodayaan qofku hadduu yidhahdo war waan waanigii kuu dhiibay hadduu yidhaahdo inuu ku caddeeyey waxba kuma cadday isna wuxuu ohanaya in waxba iimaad dhiibin dee labada mid been sheegay ilahay ba waar miyaanad halkaa igu iman oan kuu dhiibin may iimaad dhiibin markaa midna caddayn maaha waa laba sheegasho waa waa sheegasho iyo inkiraad wey markaa kala garan mayno mid been sheegay ilaahay ba xaaladaa iyada ayaa la dhaarinaya haddaba ilan markhaatiye meeshii ma jiraan haddaanay markhaatiye jirin yaa dhaaranaya wuxuu yihi falqawlu qawlu zaydin ha cidda dhaaranaysa waxa weeye waa ninka laleeyahay waan u dhiibay ayaa dhaaranaya marka masaladii hore way ka duwanta masaladii hore kii kuu dhiibtay alaabta ayaa tiri waan adiga laftaada kugu soo celiyey markaa waan soo celiyeydii kan waan soo celiyeenabaa dhaaran markaa sababtoo ah qofkii aaminay ayay da is haystaan isagii baanu leadaan kugu soo celiyey marka waxaan leenahay adigaa markii horeba aaminay imikana de ha dhaarta un laakiin imika maanta qof saddexaad hadduu meeshii soo galo oo ninkuu ilaa qof saddexaad baan u dhiibay dee qofkan saddexaad iyo isaga is-aaminaadi kamay dhexayn qofkan saddexaad iyo kan ammaanada hayay is-aaminaadi kamay dhexayn sidaa daraaddeed alaslu fi lficli lcadamna waa la yidhaahda cadamu raddigiiba dee asala inaad ninkan waxba udhiibin baa asala marka inaad waxba udhiibin baa laga soo qaadaya isagii baa leeya dhaara inaan waxba kuu dhiibin hadduu markaa dhaarto dee waxaa lagu leeya ammaanadii keen wain qaala hadduu yidhahdo halakat ilwadiicatu wadiicadu way halaagsantay falqawlu qawluhu de isagunba markaana la dhaarinaya waar wixii waa tii baaba'day unbuu neefkii waa kii dhintay neefkii aan ku hayay abaarihii markay dhaceen neefkaagi iyo xoolo kaleba waa dhintay de waa khalaas haddii markaa laga shakiyo de waa la dhaarsan karaa markuu dhaarto waa la yskaga tegaya maxaa yeelay gacantiisu wain qaala hadduu yidhaahdo akhrajtuhaa min alxirzi xirsigii ay ku jirtay ama meesha ay ku ilaashanayd amanaa ka saaray aw saafartu biha ama safar baaban la galay lidaruuratin way ka waan ka way ka maarsan weyday meeshii inaan ka saaro waa laga maarmi marka inaan ka saaray noqotay oo anaa ka saaray kadibna way luntay oo de maaragtay alaabti waa la aday way luntay maaha waa la xaday saasuu yihi ama wuxuu yihi waan safar baan la galay oo safarkii iyay de markaa eh, ku baabacdo oo maxaad safarka ula gashay waan ka maarmi waaye oo cid alle cidaan u dhiiboon aamino ayaan waaye hadduu sidaa fa in kaana dalika waxa uu sheeganayaa hadduu yahay bisababin daahirin arrin muuqata sabab muuqata hadday jirtay kal xariiqi dab baa jiray wanahbi boob baa jiray waa laisboobayey wamaa ashbahahumaa iyo wixii labadaa u eg baa jiray lam yuqbal warkiisa la qaadan maayo oo inuu dabbaa jiray iyo boobbaa jiray iyo waxaa laga dhagaysan maayo ilaa bibayina ilaa u caddayn keeno in dab jiray in boob jiray oo meesha laysboobayay waa inuu caddayn u keeno markuu caddayntii marka caddaynta da wuxuu keenayaa dabka dab inuu dab jiray suuqi inuu gubtay ayuu caddayn u keenaya haddaan dee la ogeyn haddii laysla wada ogaa de waba looga baahan maayo laakiin hadii laga arin aan la ogeyn ay noqoto wixiina de wax qarsooma maaho de dabkii wax qarsooma maaha soo cadee baa loo dabkaasi inuu jiray markuu soo cadeeyo oo markhaatigii uu keeno uma yaxlifu markaa kadib uu haddana wuxuu ku dhaaran annahaa halakad inay halaagsantay oo dee dab baan anigu meeshan uga saaray buu leey dab jiray alaabihii waan la cararay inaan la cararay noqotay gurigii baan geeyey gurigii markaan geeyeyna tuug baan soo dhacday waa la xaday markaa in markaa laxadaydan iyo wiii tahawi ku dhaaran dabkiina markhaatiyuu ukeeni wain kaana bisababin khafiyin hadii laakiin sabab qarsoon uu sheego oo uu yidhaahdo tuug baa noo soo dhacay dukaankii waa loo soo dhacay habeen baa loo soo dhacay markaa habeenkii dambe anaa meeshii uga baqayoo ka saaray mar hadday noqoto meeshii meel tuugi ay usoo dhacayso oo saasaan uga saaray haduu yidhaahdo de markaa la odhan maayo markhaatiya kal tuugu markhaati ma lehe tuuga habeenkii sakda dhexe kuu soo dhacaya ma markhaatiyaad uhaysataa inuu sakdii dhexe xalay kuu soo dhacay habeen madowoo gudculu soo dhacaya markaa nin markhaatiya loo helaya ma wax qarsoon weey haddaba qubila qawluhu markaa isagun baa la dhaarino qawlkiisana waa la aqbali wain qaala hadduu yidhaahdo maa awdactani waxba maadaa ii dhiibin waxba imaa dhiibin buu oo aslu wadiica isku khilaafeen falqawlu qawlu isagunbaa markaana la dhaarin waxba iimaan dhiibin hadduu ku yidhaahdo markhaatiyana aanad haysanin isagun baa la dhaarinaya liana alasla cadam liida inaad waba udhiibin ba aslade wain haddaba wain aqaama lmuddaci bayinata markuu yihi waxba iimaad dhiibin ee hadduu doono uu kuwa dhaartay iyaad markhaatiya keentay ogaa markaasay yidhahdeen annagaa ogeyna waa alaabti noocaha ku dhiibay labadii markhaati baa markhaatigii furay biliidaaci in markaa loo dhiibay alaabtaasi ay jirtay ayay markhaatigii fureen fa qaala markaasuu qad kaana awdacni waa run waan xasuustay ii dhiibay alaabtaasi way jirtay walaakinahaa halakad way baaba'da si allay u dhimatay buu war neefkii waan xasuustay ma neefka neefkii berigii saas ahaa waan laakiin waa kii dhintay abaartiibuu ku dhintay buu abaartiibuu ku dhintay laga dhegeysan maayo ila kolka hore dafiraad baa timid soo dafiraadi kol haday timid ninkani inuu khaayin yahay baa soo baxay marka laga yeeli maayo wixii wuu halaagsamay ilaa u markhaatiya keeno wa aqaama bayinatan haddaba markhaatiya ayuu keenay markhaatiyadii baynu haddana eegi goormay halaagsantay annahaa halakat markhaatiyadii waxay ka markhaati kaceen inay halaagsantay qabla aljuxuud dafiraadiisan ka hor in neefkaasi dhintay iyay markhaatiyadii fureen sumicat waa la aqbali markaa markhaatiyadiisaas waayo isma burinayaan markhaatiyadii wadiicada iyo iyo markhaatiyadan halaaguda isma burinayaan markaa wixiina waa qabla aljuxuud haddii laakiin ay bacda aljuxuud noqoto markii uu dafiray kadib haddii wixii uu dhinto dee magdhow baa lagu leeyay ilan dafiraadiibaba ayaa xadgudube wa qiil baa wuxuuba leeyahay laa tusmacu ninkan inuu dambiile yahay baa caddaatay dafiraad buu sameeyey markaa warkiisa iyo markhaatiyadiisa iyo wixiiso dhan lama dhegeysanayo adeer ama neefkii keen ama lacagtiisii keen baa laleeyi way halaagsantay iyo warkaa ka baxa iyo markhaatiyaan haysta lamaba dhegeysanayaba lama hadduu ataa yidhahdo kun markhaati baan haystaa waxba nagama gelin baa laleeyi keen dafiraad baa meeshii soo baxday qiilkaasi saasuu leeyahay laakiin waxaa rajaxan haddii markhaatiyadu ay inay mar hore halaagsato ay markhaatiye ka yihiin de dad lagu kalsoon yahay oo markhaatiya shuruud bay leeyihiin shuruuddii markhaatiyada la xaqiijiyey waa la aqbalayaa wa in qaala hadduu haddaba ilaa tanu inoogu dambaysiiyey maa laka shay markuu yihi war alaabtii isii ayuubu yihi waxbaba ku waxba iguma lihid waxba iguma lihid ama wuxuu yihi waxba kuuma hayo maa laka cindii shay-un waxba kuuma hayo markaasuu yiri sanad igu hayn soonigii alaab kuu dhiibtay alaabtii noocaa imanigii kuu dhiibtay wax alla waxaan ku hayaa ma jirto eeg hadda ninkani waxbuu iska ilaalinaya muu odhanin waxba iimaad dhiiban mu odhan sidii kii hore kii hore farsamada ka xumaada laakin kani wuxuu leeyahay waxba kuuma hayo waxba iimaad dhiibin maaha fa aqaama markaasuu ninkii waxbaan ku dhiibay lahaa wuxuu keenay albayinata markhaatiyadiibuu oogay biliidaac inuu u dhiibay oo neef noocaasoo noocaasa inaan kuu dhiibtay waa kuwan markhaatiyadaydi markhaatiyadii baa qaadigii furay hortiisa ka furay markhaatigii fa qaala markaasuubu la haystay yihi awdactani waa run markhaatiyadana run bay sheegayaan alaabtaana waad ii dhiibtay anna ma dafirsani walaakinahaa talifat wayse halaagsantay waa neef dhintay wey waaad weydiinaysaa qubila qawlu ka waa la aqbalaya oo sababtu maxay tahay ninkani waxba mudafirin markuu yihi waxba kuuma hayo dee iminku ka hadlay laakiin kamu hadal kumuu odhan waxba iimaad dhiibin markhaatiyadaadana waxay fureen inaad wax u dhiibtay de isagu wuxuu ku le anu maanaa taa dafiray maba diidin inaad wax ii dhiibtay anu waxaan ku idhi waxba kuuma haya baan ku idhi de waana runta waxba kuuma hayo neefkaasi dhibay wax alla waxaad igaga leedahayna ma jirto hadduu yidhaahdo caadi weeyi wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam